bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiy baabu adkaari sujuudi sujuuddii adkaarteedii caddaynteediibuu u baab yahay faidaa faraqa haddii uu qofka kasoo faaruq noqdo min adkaari اlictidaali ictidaalka adkaartiisa samica allaahu liman xamidah adkaarteeda haddii uu kasoo faaruq noqdo kabara wuu takbiirsanayaayo allaahu akbar ayuu dhahayaa wahawaa saajidan waana hoobanayaa isaga oo ah mid sujuudayo wamadda takbiira takbiirta waa taagayaa an yadaca ilaa an yadaca intuu ka dhigayo jabhatahu foolkiisa cala al ardi dhulka korkiisa uu ka dhigaayo waa taagnaay maogtahay allaahu akbar ilaa uu wejigiisa dhulka ka dhigaayo takbiirta waa waqad qadamnaa waan soo hormarinay xukma haadihi takbiirati takbiiradan xukunkeeda wa annahaa sunnatun inay tahay low tarakahaa haddii uu ka tago lam tabdul salaatuhu salaadiisa ma burayso walaa yasjudu lisahwi sujuudu sahwin u samayn ma u sujuudayo fa idaa sajada haddii uu sujuudo ataa wuxuu la imaanayaa biadkaari sujuudi sujuudda adkaarteeda wahiya kahiiratun aad bay u fara badan tahay fa minhaa waxaa ka mid a adkaarta sujuuda lagu dhex aqriya maa raweynaahu waxaanu ka warinay fii saxiixi muslimin saxiix muslim dhexdiisa waxaan ku warinay min riwaayati xudayfata almuqadimati xudayfe riwaayadiisii soo hormartay ahayd fi rukuuci kusoo hormartay fii sifati salaati nabiyi sala allahu alayh ali wasalam xiina qara'a markuu akhriyay nebiga albaqarata waannisaaa wa aala cimraan fi rakcati alwaaxidati halka ragca uu ku akhriyey laa yamuru ma soo maraynin biaayati raxmatin raxmad aayadeed ilaa sa'ala waa weydiisanayay walaa biaayati cadaabinna ma soo maraynin ila istacaada waa magangalaaye allow ka magangalaaye qaala uma sajada waa sujuuday faqaala waxa uu yidhi subxaana rabbiya alaclaa fakaana sujuuduhu sujuuddiisu waxay ahayd qariiban min qiyaamihi qiyaamkiisa wax u dhow intuu taagnaa oo kale ayaa sujuuddiisa ay u dhowey marka subxaana rabbiga alaclaa weyaan dikriga la rabbigay ayaa nasahan alaclaa ee sarraynta badnaa ayb ee daat ahaan u sarreeyo qadar ahaan u sarreeyo awood ahaan u sarreeyo oo culuwigiisu uu yahay culuwi mutlaq ah culuwi duuduub ah oon la dhehaynin intaasna waa ka sareeya alle waa sareeya intaa iyo waxaana ma la dhihi karo ilaahay waa sareeya taas waxaa weye min wasaawisi shaytaan weyaan maxaa yeele culuwi isagoo mutlaqana waa soo aroora wahuwa alcaliyu alcadiim alaclaa sarrayn badan dhinac walbuu ka sarreeya marka ilaahay subxaana wa tacaala munaasabayna u tahay sujuudda in lagu aqriyo dikrigaano adiga xubnahaagii ugu sharafta badnaa ee jirkaagii ugu koreeyey waa hooseeyaan oo dhulkay yaallaan markaas haddana waxaad sii caddaynaysaa in allah subxaanahu watacaala wax walba uu ka sarreeya adigiina waa isdullayso dhulkaa isdhigtay munaasab saas isugu yihiin marka munaasab waraweynaa fii saxiixay lbukhaariyi iyo muslimi waxaanu ku warinay labadaas kitaab dhexdooda can caaishata radia allahu canha qaalad waxa ay tiri kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa yughiru inuu badinayo an yaquula inuu yidhaahdo fii rukuucihi rukuucdiisa iyo wa sujuuddiisa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii ilaahow waan ku nasahayaa rayaa rabbanaa rabbigeeno wabixamdika ammaantaada anoo ku dheehan ayb oo marka tasbiix iyo taxmiid laysku daro sifaatkii kamaalkaoo dhanna ilaahay waa loo sheegay sifaatka naqsiga oo dhanna ilaahay waa laga hufay <coughs> tasbiixu sifaatu naqsi ayaa alla looga hufaa taxmiiduna sifaatulkamaal oo dhan hadday tahay sifaat daatiya iyo hadday tahay sifaat ficliya intaba kamaal baa ilaahay loogu sugaa oo waxa lagu ammaanaya ilaahay waa sifaatkiisa kamaalka allahuma ya allaahu allahu ikfir lii ilaahu ii dhaaf marka addoonka wax ugu badanoo dhibo waxaa weeyaan eh, dunuubtiisa mowqifkaa marka adoo ilaahay sidaa u ammaanay sidii adoo tawasul oo kaleba magac ilaahay tilmaamihiisii wanaagsanay yaad ku ammaantay xumaan iyo ceeb oo dhan waad ku huftay kadib baad wixii kuugu fiicnaa oo ilaahay la weydiisanayay ayaad weydiisatay oo ah dembi dhaaf ayb weliba xadiidkan caaisha waxay leedahay radi allahu canha rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuu dhihi jiray wuxuu dhihi jiray waqtiyadii ayb waqtiyadii wuxuu dhihi jiray markii uu waayeeloobay ee uu duqoobay xoogaa waayeelnimada ay soo gashay ayaa aayadda ay soo degtay ida jaءa nasr اllahi wاlfatxu wara-ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabix bixamdi rabbika oo calaamad looga dhigayba ummadiisaa nebiga calaamad looga dhigay ummadiisi ayaa calaamad looga dhigo haddaa aragto ummadaadii oo badanaysa oo diinta koox koox usoo gelayaan oo siyaabahaas haddaa aragto tasbiix la imaaw iyo taxmiid iyo istikfaar waa fartoomayo nebiga waakan waa sameeyey sala allahu calayh ali wasalam warawaynaa fi saxiixi muslimi can caaishata radia allahu canha maa qadamnaahu fi rukuuci waxaan kusoo hormarinay ana rasuula allahi sal ly salam kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii rukuucihi iyo wa sujuudihi subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waruux waana soo maray marka xadiidkan warawaynaa fi saxiixi muslimi ayda can caliyin radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly salam kaana wuxuu ahaa idaa sajada haddii uu sujuuday qaala wuxuu dhahay allahuma laka sajadtu ilaahu adaan sujuuday wabika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay sajada wajhii wejigaygi waa sujuuday liladii allihibuu u sujuuday khalaqahu abuuray isaga wasawarahu muuqaaleeyey oo muuqaal u yeelay washaqa dhambalay samcahu maqalkiisa iyo basarahu araggiisana u dilaaciyey tabaaraka allaahu ilaahay baa ceeb ka hufnaaday ama tabaaraka allaahu ilaahay baa ixsaankiisu batay ama tabaaraka allaahu ilaahay baa sareeyey axsanu alkhaaliqiina inta wax suurayso ama muuqaal samayso kii ugu wanaagga badnaa aha ah alkhaaliqiin almusawiriin ayaa loo jeedaa marka meeshaan macnaheeda ayb inta muuqaalada iyo qaababka samayso kii ugu wanaagsanaa alle ugu wanaagsanaa ayb tanna marka in lagu akhriyo muslim baa weriyey sida uu musanifku sheega sheegay warawaynaa fi lxadiidi saxiixi xadiidkii saxiixa ahaa dhexdiisa waxaanu ku warinay fii kutubi sunan kutubu sunan dhexdooda aan ugu warinay can cawf bni malikin maa qadamnaahu wixii aan soo hormarinay fii fasli rukuuci ana rasuul allahi sal salama nebigu inuu rukuucan rakaca rukuucahu rukuucdiisii adawiila dheereed yaquulu fiihi subxaana di ljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaai waalcadamati uma qaala fii sujuudihi sujuudiisiibu wuxuu ku yidhi mila dalika kale sujuudiina marka intaasoo kale iyaduna leedahay ayb waraweynaa fii kutubi sunani kutubu sunan dhexdooda waxaanu ku werinay ana nabiya sala allahu calayh waali wasalama qaal nabigu inuu yidhi waidaa sajada haddii uu sujuudayana ay axadukum midkiin falyaqul ha yidhaahdo subxaana rabbiya alaclaa alaaan wadalika kaagaasna oo saddexda la aqri adnaahu inta ugu hooseysa ugu yar waraweynaa fii saxiixi muslimi can caaishata radia allaahu canha qaalat waxa ay tiri caaisha iftaqadtu nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabigan waayey daata leylatin habeenko fataxasastu waan raadiyey oo waan xooraamay ama fataxasastu waan taataabtay waa isdare dareenkiisi ayaan raaraadiyey faidaa huwa waaba isaga oo raakicun rukuucsan ow saajidun ama sujuudsan yaquulu ou dhahayo subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa anta subxaanaka ilaahu ceeb ayaan kaa hufayaa oo bixamdika anoo ku ammaanaya haddana ilaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane kulli waa wada towxiid tasbiixdii taxmiiddii waxay galayaan towxiid ulasmaa wasifaat laa ilaaha ilaa antana waa towxiid aluluuhiya macbuud xaq lagu caabudaa ma jira adiga un mooyaane wa fii riwaayatin fii muslimin ku sugan fawaqacat yaddii gacanteyda waxay ku dhacday calaa bani qadamihi gumadi cagtiisa caloosheeda ayay gacanteeda taabatay ayb fa waqacad yaddii gacantaydiibaa waxay ku dhacday calaa batni qadamihi lugtii cagtiisa caloosheeda baabacda cad korkeeda ayay ku dhacday wahuwa isaga oo filmasjidi masjidkii ku sugan yani meesha uu ku tukanayo wahumaa labadiisii gomadoodna mansuubataani ay yihiin kuwa la taagay wahuwa yaquulu ou dhahay allahuma inii allaahuma acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wa acuudu bika minka laa uxsi hanaan calayka anta kama anayta calaa nafsik allaahuma ya allahu allow acuudu biridaaka raalli ahaanshadaadaan magangelaya min sakhatika caradaadaan ka magangelaya meeshaan marka waxaa ku jirta tilmaan alle magac ilaahay ama tilmaan ilaahay unbaa la magan galaa makhluuq lama magangalo biridaaka marka marka uu leeyahay raalli ahaanshadaada sifo waa ilaahay uu leeyahay ayb min sakadika baan ka magangelayaa waxyaabihii nebiga uu alla ka magangeli jirayna waa laba qaybood cuquubaad iyo asbaabtooda labadaas bis xadiidkan marka hadda labadiiba waa ku cadyihiin wuxuu alla ka magangalay rasuulka sal l ly slam carada alle carada alle marka waa sabab qofka cuquubo u keena aakhiro iyo adduun ayb wa bimucaafaatika caafintaada ayaan magan galay min cuquubatika baan ka magan ciqaabtaada marka tanna waxaa weeye waa natiijadii meeshaan marka waxaa lagu sheegay natiijadii iyo sababka cuquubada waa natiijada ugu dambayso sababkuna waa wixii lagu gaaraya natiijadaas natiijadaa xun maxaa lagu gaaraa cara allaa lagu gaaraa marka caradii allowba ilaahay ka magan galay wa acuudu bika ilaahu adaanku waan ku magangelayaa minka adiga xaggaagaan kaa magangelayaa meeshaana towxiid rububiya iyo uluhiya isugu jirto acuudu bika ilaahu ani adaan ku hoosgelayaan ku magangelaya oo towxiidululuhiya cibaado minkana marka waxay tusaysaa khayr iyo shar labadaba inuu ilaahay ahaayo yacnii sharta adiga aada qadartay ayb oo iyada makhluuq ahaan makhluuqa sharta ay ku jirtaa saan hor u sheegnay ficilka alla wax shara ma lahane ilaahow waxa adiga maamulkaaga uun ku imaado oo shartii ah ayaan ilaahu kaa magangelayaalaa ogsii ma koobaayo hanaaan ammaan calayka korkaaga ku koobi maayo anta adiga kamaa afnayta sidaad ammaantay waa calaa nafsika nafsadaada aad korkeeda u ammaantay saa adiga isu ammaantay waa anay ammaan kuguma koobi karo waa duco marka macaanideedu aada u fara badan tahay oo macaani badani ay ku jirto oo in la xifdiyana ay tahay waqtiyadaasoo kalena laga faa oo la akhriyo waraweynaa fii saxiixi muslimin waxaanu ku warinay saxiixu muslim dhexdiisa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam qaala nabigu inuu yidhi fa ama arukuucu rukuucda facadimuu weyneeya fiihi rukuuca dhexdiisa arabba rabbi ku weyneeya wa ama sujuudu sujuudiina fajtahiduu dadaala fi ducaai ducadii ku dadaala sujuudda markaad joogtaana ducada badiya oo ku dadaala faqaminun waxaa dhab ah oo xaqiiqo ah an yustajaaba lakum in la idin ajiibo oo la idin yeelo yuqaalu qaminun bifatxi lmiimi wa kasriha miimkoo la kordhigo iyo iyadoo la hoos qaminun qamanun wayajuusu waxaa bannaan fi luqati luqadii qamiinun ayaa bannaan wa macnaahu xaqiiqun iyo wajadiirun waxaa dhabal warawaynaa fi saxiixi muslimin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal slama qaal nabigu waxa uu yihi aqrabu maa in inta ugu dhow mar marka ugu dhow yakuunu lcabdu addoonku ou ahaanayo min rabbihi rabbigii mid ugu dhowaanshada badan wa huwa saajidun weeyaan faakiruu badiya ducaaa ducada badiya aqrabu maa yakuunu lcabdu waxay ka dhigantah aqrabu akwaani ilcabdi addoonku ahaanshiyihiisa iyo wakhtiyadiisa kan ugu dhowaanshada badan waa marka uu sujuudsanyah ayb adiga ahaanshiyahaaga aada xaalado kala duwan ku jirto tahay marka aada ugu dhowaanshada badan tahay akwaantaasi waa markaa sujuudsantahay rabbi ugu dhawaanshada badan tahay faakhiru ducaaa ducada badiya qurbi khaasa oo marka ayb qurbi oo khaasa weeyaan qurbigaanna marka xaalad kasta ma jiri sida ka muuqato markaad sujuudsan tahay marka alla baryayso iyo meelahaas ee xaalad walba mid iska markaa xaaladahaagao dhan isku si inaa ilaahay ugu dhowdahay qurbiga alla oo kuu jira ma aha ayb axaadiidtan qurbigana ma diideysa alla sarayntiisa maxaa yeele saraynta alla waa mid joogta ah weligii alla waa sareeyey weligiisna waa sareyna isagoo haddana marka saa u sareeyaan ayuu addoommadiisa siduu doono ugu soo dhowaadaa wax isdiidaya marka male warawaynaa fii saxiixi muslimin saxiix muslim dhexdiisa waxaanu ku werinay can abi hurayrata radia allaahu canhu aydan ana rasuula allahi sal l slam kaana yaquulu wuxuu dhahay fii sujuudihi uu ku dhahayo allahuma kfir lii denbii kulahu diqahu wajilahu waawalahu waakhirahu waclaaniyatahu wasirahu allaahuma ya allaahu allah ikfir lii ilaahu dhaaf dembii dembigayga kullahu dhammaantiis diqahu midkiisa yarka ah ee jila yarka aada u yar wajilahu midkiisa weyn waawalahu kiisa hore wa aakhirahu kiisa dambe wa calaaniyatahu midkiisa bannaanka yaalloo muuqdo wa sirahu iyo midkiisa sirtan siraystay diqahu wajlahu bikasri awalihimaa labada xarafe ugu horeysa hoos dhigeeda waa di iyo ji diqahu jilahu jilahu daalka iyo jiimka wamacnaahu qaliilahu xiisa yar iyo wakaiirahu kiisa badan waaye waclam ogow anahu yustaxabu xaal anahu shaniye yani ana alxaala washana yustaxabu waxaa la sunneeyay an yajmaca inuu jamciyo fii sujuudihi sujuudiisa jamiica maa dakarnaahu wixii sheegnay oo dhan masalada marka waa soo marnay oo jamcintaasi ama talfiiqaasi wax nas inaanu kusoo aroorin xoog badan wax nas inuunan kuba soo aroorin ee mar walba marka mid inaad isticmaasho taasaa nebiga ka sugnaatay laakiin isagoo hal mar isku wada daray ma ayb ibnulqayimna macaanidaasuu tilmaamay dikriguna sidiisaba waa towqiifi ayb fain lam yatamakan minhu haddaanu u suurtoobin fii waqtin waqti ataa bihi wou la imaadaa fii awqaatin waqtiyaalo ayuu la imaanayaa kamaa qadamnaahu saan soo hormarina fi labwaabi asaabiqati abwaabtii soo hormartay waida iqtasara haddii uu gaabsanayo yaqtasiru wuxuu ku gaabsanaya cala tasbiixi tasbiix maca qaliilin wax yarna lala qabo min adducaa'i ah wayuqadimu tasbiixa tasbiixda ayuu hormarinayaa waxukmuhu xukunkiisuna maa dakarnaahu wixii soo sheegnay oo fii adkaari rukuuci aan kusoo sheegnay oo min karaahati qiraa'ati alqur'aani qur-aan akhrintiisa la nacay fiihi sujuudda dhexdeeda wa baaqi lfuruuci wa maa dakarnaahu wixii aan sheegnay fii adkaari rukuuci aan kusoo sheegnay oo min karaahati qiraa'ati alqur'aani qur-aankii akhrintiisii fiihi sujuudda dhexdeeda lagu akhriyo la nacay hore usoo sheegay inii nuhiitu an aqra alqur'aana wa ana raakicun aw saajidi saasuu ahaa xadiikiiyo furuucda inteeda kaleba faslun ikhtalafa alculamaau culimadii waxay isku khilaafeen fii sujuudi sujuuda fi salaati salaada dhexdeeda lagu sujuudo iyo walqiyaami istaaga ayuhumaa afdalu sujuud salaada dhexdeeda lagu dhex sujuuday iyo qiyaam qiyaamka waxaa laga wadaa faatixadii iyo qiraa'adii marka la akrinayo qiyaamaa lagu jiraa qiyaamkaas iyo sujuud ayaa fadli badan labadooda famadhabu shaaficiyi imaamu shaafici madhabtiisa iyo waman waafaqahu dadkii waafaqayba alqiyaamu afdalu qiyaamkaa fadli badan liqowli nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nabiga qowlkiisaana u daliila fi lxadiidi saxiixi oo fii saxiixi muslim ku sugnaa afdalu salaati salaad midda ugu fadli badan duulu lqunuuti qiyaamkeeda midka uu dheeryahay wamacnaahu lqiyaamu weyaan waliana dikra alqiyaami qiyaamka dikriga lagu akriyaa huwa alqur'aanu weyaan waa qur-aan wa dikru sujuudi sujuuda dikrigeedana atasbiixu way wlqur'aanu qur'aankiina afdalu isaga ayaa fadli badan fa kaana marka wuxuu ahaaday maa duwila bihi wixii lagu dheereeyay isaga qiyaamkaasi afdala mid fadli badan buu ahaaday ay min hayrihi ka fadli badan wadahaba bacdu alculamaai culimada qaarkoodna waxay ku tageen ilaa ana sujuuda afdalu sujuuda inay fadli badan tahay liqowlihi sala allahu calayh ali wasalam nebiga hadalkiisa fi lxadiidi ilmutaqadimi uu yihi aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid qaala alimaamu abu ciisa tirmidiyu waxa uu yihi abuu ciisa tirmidi fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku yidhi waa sunanka ama jaamiceh isku mid waaye ikhtalafa ahlulcilmi ahlu cilmigii way isku khilaafeen fii hada kan faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen duulu lqiyaami qiyaamka dherarkiisa fi salaati salaada dhexdeeda lagu istaaga afdalu fadli badan min karati rukuuci wasujuudi rukuuciyo sujuud badnaanteeda isaga ka fadli badan wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen karatu rukuuci wasujuudi rukuucda iyo sujuudda badnaanteeda afdalu fadli badan min duuli lqiyaami qiyaamka dherarkiisa ka fadli badan wa axmed ibnu xambal waxa uu yihi ruwaya fiihi xadiiaani ayaa lagu wariyey can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam looga wariyey nabiga xaggiisa walam yaqdi ma xukumin fiihi masaladan dhexdeeda kan dhexdiisa axmedu imaam axmed bishayn waxba kuma xukumin wa qaala isxaaqu isxaaq waxa uu yihi amaa binahaari maalinka fa kahratu rukuuci wasujuudi isxaaq isagu waxa uu yihi isxaaq bnu raahuuya waaye maalintii fa kahratu rukuuci wasujuudi rukuucdii badnaanshadeedii iyo sujuudi sujuuda badnaanshadeedii waaye ayaa fadli badan wa amaa bileyli habeenkiina lqiyaami qiyaamka dherarkiisa fiican buu yiri ilaa an yakuuna rajulun qof inuu yahay <clears throat> lahu jus-un jus u sugnaaday lahu jus-un leh bileyli habeenkii yatii caleyhi oo korkiisa imaanayo fakahrat rukuuci iyo wasujuudi fii hada kan dhexdiisa axabu ilaya loo jacayl baday liannahu yatii wuu la imaanaya calaa jusihi juskiisa waqad rabixa isagoo ku ribxay kahrata rukuuci iyo wasujuudi yani isxaaq wuxuu leeyahay salaada maalinkii rukuuc badan sujuud badana fadli badan salaada habeenkiina qiyaamka la dheeraystaa fadli badan ilaa qofku inuu qiyaamuleylkiisa raatib jus uu leeyahay qeyb qur-aanka uu akriyo marka hadduu qeybtiisiina akriyey akrinayo inuu sujuudda ku badbadsado yaa fiican si uu labadaba u helo ayb rukuucii sujuud badanna ugu ribxo juskiisii qur-aanka ahaana oo ula imaado qaala tirmidiyu wainamaa qaala isxaaqu hada isxaaq sidan buu yiri liannahu maxaa yeelay wusifa salaatu nabiy sal l salam nabiga salaadiisii baa la tilmaamay bileyli habeenkii wawsifa waxaana lagu sifeeyey duululqiyaami qiyaam dheer baa lagu sheegay wa amaa binnahaari maalinka salaada la tukanayana falam yuusaf laguma sifaynin min salaatihi nabiga salaadiisa ayb sal llahu calayhi wasalama min duuli lqiyaami qiyaam dheer maa wasifa bileyli inta habeenkii lagu sifeeyey oo kale faslun idaa sajada haddii uu sujuudayo litilaawatin akhrin darteed salaadii dhexdeedii ayuu qiraa'o waday sujuudu tilaawa soo gashay marka tilaawada darteed haddii u sujuudayo istaxiba waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo fii sujuudihi sujuudiisa maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay inuu ku dhaho fii sujuudi salaati sujuudu salaad wayustaxabu waxaa la sunneeya an yaquula inuu yidhaahdo macahu kaa aan soo sheegnay la jirkiisa allaahuma ajcalhaa li cindaka dukran ilaahu agtaada waxaad igaga yeeshaa kayd wa acdim weyney lii aniga bihaa iyada sababteeda ajran ajriga iigu weyne wadac cannii ilaahu iga dhig iga yani deji bihaa sujuudan sababteeda wisran dembi taqabalhaa minii ilaahu xaggayga ka aqbal kamaa qabiltahaa u aqbashay min daawuudda aada uga aqbashay calayhi salaam <coughs> <coughs> taasuu ku dareeyaa buu leeyahay wayustaxabu waxaa la sunneeya an yaquula ayضa inuu yidhaahdo subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula nasa shaaficiyu ayaa caddeeyey calaa hada alakhiiri kan damba aydan noqode imaamu shaafici baa caddeeyeyo markaa wayaquuluuna subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuulan dadkii sujuudayey marka qur-aanka lagu akriyo wixii ay dhahayeen alla uu ka sheegay waaye saa darteed marka qur aankaasuu ka qaatay imaamu shaafici rawaynaa fii sunani abi daawuuda waxaanu kowga ku dhex warinay watirmidiyi waannasaa'iyi can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo fii sujuudi lqur'aani qur-aanka sujuuddiisa bileyli habeenkii habeenku marka mafhuum male isaga ayb sajada wajhi ladii khalaqahu washaqa samcahu wabasarahu bixawlihi wa quwatih sajada wajhii wejigayga wuxuu u sujuuday liladii khalaqahu allihii abuuray wa shaqa dhambalay samcahu maqalkiisa dilaaciye wa basarahu aragiisa dilaaciye bixawlihi ku dilaaciye xeeladiisa iyo wa quwatihi xoogiisa qaala tirmidiyu xadiidun saxiixun sanadkiisa nin mubhama ayaa ku jiro cinda asxaabi sunan ibnu khusaymana min riwaayati ismaaciila bni culaya ayuu ku keenay qaala xadaanaa khaalid ibn xadaa can rajulin can abilcaaliya daar qudni wuxuu yihi asawaabu riwaayatu ismaaciil nin mubham ah oo ka dhacay kutubu sunan oo iyagu aynan sheegin magaciisa oo aynan oo meeshaa yani sunanka dhexdiisa ku ugaga dhacay ayaa ku jiro laakiin ibnu khuseyma ma ridino waxa uu yihi xadaanaa khaalid min riwaayati ismaaciil bni culaya qaala xadaanaa khaalidun ilxada can rajulin waa sheegay daara qudnina waxa uu yihi sawaabku waa midaan riwaayadan ismaaciiloo can rajulin la yidhi ayb sida ibnu xajarna uu nataa'ij askaarka ku sheegay laakiin ibnu xajar waa xasaniyey oo waxa uu yihi inamaa qultu xasanun ayaan eri liana lahu shaahidan min xadiidi caliy shaahid buu leeyahay marka waa xadii xasan nataaij lafkaarka sida uu ku tilmaamay ibnu xajar zaad alxaakimu xaakim wuxuu ku ziyaadiyey fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin qaala waxa uu yihi wahadihi ziyaadatu ziyaadadan saxiixatun weyaan calaa shardi saxiixayni wa amaa qowluhu allahuma ajcalhaa lii cindaka dukran ila aakhirihi farawaahu tirmidiyu baa wariyey marfuucan min riwaayati bni cabaas radia allahu canhuma biisnaadin xasanin wa qaala alxaakimu xadiidun saxiixun buu yiri isaguna wallaahu aclamu baabu maa yaquulu fii rafci ra'sihi min asujuudi wa fi ljuluusi bayna sajdatayn baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baabayahe yaquulu ou dhahayo qofka fii rafci ra'sihi madaxiisa kor u qaadistiisa min asujuudi ou kasoo qaadayo wafi ljuluusi iyo fadhigii bayna sajdatayni ou fariisanay labada sujuudood dhexdooda assunnatu sunnada an yukabira inuu kibaarto waa min xiini goorta yabtadiu birafci min xiini goorta yabtadiu ou bilaabanayo birafci uu bilaabayo soo kor noqoshada wayamudu takbiira takbiirtii waa taagayaa ilaa an yastawiya intuu ka ekaado jaalisan xaal uu yahay mid fadhiyo sujuuddii kasoo kacay fadhiga labada sujuud udhexeeya yuu ku jiraa waqad qadamnaa waan soo hormarinay bayaana cadadi takbiiraati takbiiraatka tiradooda walkhilaafa iyo khilaafka fii maddihaa ku jira taagiskeeda ayb iyo walmadda almubdila madka burinaya lahaa iyada fa idaa faraqa min atakbiiri takbiirtii haddii uu ka faaruq noqdo wastawaa jaalisan wastawaa ou ekaado jaalisan mid fadhiyo xaal uu yahay fa sunnatu sunnada an yadcuwa inuu ducaysta weeyaan ku ducaysta bimaa raweynaahu waxa aanu ku wari aan warinay fii sunani abi daauud sunan abi daauud axdiisa wاtirmidiyi wاnasaa-iyi wاlbayhaqiyi wagayriha can xudayfata radia allahu canhu aanu ka warinay fii xadiidihi اlmutaqadimi xadiidkiisii soo hormaray fii salaati اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam fi leyli uu tukaday wa qiyaamihi طawiili iyo qiyaamkiisii dheeraa bilbaqarati wاnisaai waaali cimraan ku dheereeyey warukuucihi naxwa qiyaamihi ahaa wa sujuudihi naxwa daalika rabi kfir lii rabi kfir lii sidaasuu dhahay wajalasa waa fadhiistay biqadri sujuudihi sujuudiisa in la eegoo kaleuna fadhiyey waayahay ayb ayb xadiidka asalkiisa muslim baa wariyey laakiin laysa fii riwaayatihi maqsuud lbaabi huna wa kaana yaquulu bayna sajiidataynida ma lahayn ayb <clears throat> ziyaadada marka xadiidka muslim dhexdiis inaynan ku imaanin baa yani marka ay tahay ayb nataajilaskaarka ibnu xajar wuxuu yihi akhrajahu ibnu maajah wibnu khuseyma wibnu xibaan walxaakim wa fii tasxiixi haaulaai hada lisnaadi nadarun intan marka tasxiixinta xadiidka ay tasxiixiyeen nadar baa ku jiro faina dalxata bna yaziid huwa abu xamzata lam yasmac min xudayfata kama maqlin <clears throat> kamaa jazama bihi النasaaئiyu lakin qad curifa alwaasidaةu baynahuma waa la gartay kama fii riwaayati shucba ayb riwaayada marka shucba abu daawuud dayaalisi baa musnadkiisa ku wariyay min ariiqi abi xamsata can rajuli min bani cabsin kaana shucbatu yaraa anahu sila inuu yahay can xudayfa silat bni zufar ayb xadiidka muslim isaga suu min ariiq mustawrad bni اlaxnaf can silata bni jufar can xudayfata markaas wabimaa rawaynaahu iyo wixii aan ku warinay buu ku ducaysanayaa ayaa sunadii ka mid a ah fii sunani اlbayhaqiyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma fii xadiidi mabiitihi bariidiisa xadiidkii ku saabsanaa cinda khaalatihi habareerkii agteeda uu bariyey maymuunata ayd wasalaati nabiyi sala allahu calayh waali wasalam fi lleyli iyo nabiga salaadiisii uu habeenkii tukanaayey fadakarahu <clears throat> uu sheegay oo qaala waxa uu yidhi wa kaana idaa rafaca ra-sahu madaxiisa hadduu kor u qaada min asujuudi uu ka qaada qaala wuxuu dhahay rabbi ikfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warsuqnii wahdinii rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ikfir lii ilaahu ii dhaaf <clears throat> warxamnii inaxariisa wajburnii ikab nuqsaanteyda iyo kab dacfigay warfacnii ilaahu i koryeel warsuqnii ilaahu i arsuq oo waxaa igu arsuqdaa risqi xalaal oo hisi ah iyo midka macnawigae ruuxiga ah oo diiniga ah wahdinii ilaahu i hanuuni oo fii riwaayati abi daawuud wacaafinii ilaahu i caafi oo sharta iga caafi wa isnaaduhu xadiidka isnaadkiisuna xasanun waaye wallaahu aclamu faslun faidaa sajada haddii uu sujuudo asajdata athaaniyata sujuuda labaad qaala fiiha dhexdeeda wuxuu dhahayaa maa dakarnaahu wixii aan sheegnay fi luulaa sujuuda koowaad waxaan ku sheegnay sawaaan xaal uu yahay mid jin ah faidaa rafaca ra-sahu madaxiisa haddii uu kor u qaado minhaa sujuudii uu kor uga soo qaado rafaca mukabiran rafaca wuu soo koryeelayaa mukabiran isaga oo kibaaranayo wajalasa waa fariisanayaana lilistiraaxati jalsatul istiraaxa waxaa la yidhaha fadhiga sujuudda labaad marka laga soo baxo dadka qofkaa fariisana sida taceebka u fariista intuu fariis ayuu ka caakibaa ayb xadiidka malik ibn alxuwayrisay ku jirta ayb imaamu shaaficina waa qabaa sujuudda inay sunnata fadhigaas inuu sunnayo wajalasa waa fariisanayaa lilistiraaxatiba u fariisanayaa jalsatan fadhi latiifatan yar bixayu meel taskunu xarakatuhu dhaqaaqiisa uu degaayo sukuunan xasilooni bayinan cad uma yaquumu waa kacaya marka ila rakcati thaaniyati waa u kacaya wayamuddu waa taagayaa atakbiirata takbiiradana waa dheeraynaya alatii rafaca bihaa ou ku koryeelayo min asujuudi oo uga kor noqonayo ilaa an yantasiba intuu ka oogmo uu ka toosnaado qaa'iman mid taagan uu yahay wayakuunu lmaddu madku wuxuu ahaanayaa bacda allaami min allaahu allaahu akbar meeshaasuu midku ahaanaya haadaa kan ayaa asaxu lahu awjuhda kan ugu saxnimo badan liasxaabina walahum wejhun bay leeyihiin anahu yarfacu wuu kor yeelay oo kor noqonaya bikayri takbiirin takbiir la-aan markuu soo kor noqonayo waxbama takbiirsana sujuudda u ka soo kacayo wayejlisu waa fariisanaya lilistiraaxatiba u fariisanaya fa idaa marka nahada ou hinqanaayo markuu kacayo marka ayuu ka baraki baaranayaa wejsaas u dhahaya kii horena muxuu ahaa sujuuddii marku madaxa kor usoo qaadayba waa bilaaba allahu akbar jalsatu istiraaxadii iyo istaagiddii waa la wadaya tanna maxay leedahay markuu soo kor noqonaa xuma dhahayo fadhigii buu samayna markuu soo istaagi rabuu bilaabaa marka takbiirtii wawajhun haaliun wej saddexaad annahu yarfacu min asujuudi sujuudi buu kasoo kor noqonayaa mukabiran isagoo allaahu akbar dhahay faidaa jalasa haddii uu fariista qadaca takbiir allahu akbartiba waa goynayaa uma yaquumu waa istaagayaa bikayri takbiirin allahu akbar la-aan saddexdaa wej baa ku jira wejka ugu asaxsanna kan hore uu usoo sheegay waaye walaa khilaafa wax khilaafa ayb ma ku jiro anahu laa yaatii la imaan maayo bitakbiiratayni laba takbiiro fi hada lmowdici mowdicaan laba takbiiro inuuna la imaanaynin wax khilaafa kuma jiro wainamaa qaala asxaabuna waxay yidhaahdeen alwajhu lawalu wejka koowaad asaxu asaxnimo badan lianlaa yakhluwa si aan uga qaali noqonin juzun qeyb oo min asalaati salaada kamida can dikrin wax dikri a dikrisaan uga marnaanin waclam ogow ana jalsata alistiraxati jalsatu listiraaxada sunnatun weyaan saxeixatun saxeixa a haabitatun sugan fii saxiixi lbukhaariyi ku sugan iyo wagayrihi min ficli rasuulilahi sal l slam nabiga ficilkiisa yani xaal ay ka ahaatay wamadhabunaa anaga madhabteenna shaaficiyadii waa istixbaabuhaa sunanimadeeda weyaan lihadihi sunnati saxiixati sunnadan saxeixaa darteed uma hiya iyadu mustaxabatun waa mid la sunneeyey caqiba sajdati thaaniyati sujuudan labaad gadaasheeda min kulli ragcatin ragcad kasta oo yaquumu canhaa ou kacayo xaggeeda ragcaddii aadan kacaynin oo aad atixyaad u fariisanaysid midda labaadoo kale ama midda afaraadoo kale ma la istaagayo ma fariisanaysid jalsatul istiraaxo ma yeelanaysid jalsatul istiraaxada waxaa leh sujuudda labaad gadaasheeda ragcad kasta oo la istaagayo walaa tustaxabu lama sunneeyo fii sujuudi tilaawati sujuudu tilaawadana lama sunneeyo fi salaati salaada dhexdeeda markaad tukanaysid qur-aan akrinaysid sajda kusoo aadi allaahu akbar waa hoobatay waa sujuudu tilaawadii samaysa waa soo kacee allahu akbar baa leedahay ma fariisanaysid jalsatul istiraaxa malaha toos waa soo kacay waqad awdaxtu amrahaa arrinkeedii waan caddeeyey buu yiri fii sharxi lmuhadab ayaan ku caddeeyey majmuuci bixamdi illaahi tacaala oo kitaab aada u qiimo badanoo imaam ibnu kaiir uu yidhi hadduu dhammaystirmi lahaa wax lamid noqon lahaa ma jireenba waxyaabaha ay dadka alifeen fiqiyaadka ay ka alifeen ayb wa sharxi muslimiin iyo sharxa muslimka ayaan ku caddeeyey buu yidhi aydan noqday walaysa maqsuudan maqsuudna ma aha fii hada alkitaabi kitaabkan dhexdiisa ilaa bayaanu ladkaari khaasatan adkaarta un caddaynteeda unbaa maqsuud ah ayb meeshaan xagga kalea fiqhigu iyo ou jiraa meelahaas baan ku bayaaniyey oon wax ku sheegay buu ku leeyahay kitaabkan maqsuudkiisu waa un adkaarta baabu adkaari rakcati thaaniyati ragcada labaad adkaarteedii caddaynteediibuu u baab yahay qaala almusanifu raximahu llah waxa uu yidhi iclam ogow ana aladkaara adkaarta allatii dakarnaaha aan sheegnay fi rakcati luulaa ragcada koowaad aan ku sheegnay yafcaluhaa wou samaynayaa kullahaa dhammaanteed fi thaaniyati ragcada labaad calaa maa dakarnaahu sidii aan sheegnay fi filuulaa midda hore dhexdeeda aan ku sheegnay min alfardi iyo wanafli faradka iyo sunnadii wagayri dalika iyo keyrkeed min alfuruuci almadkuurati adkaarta keyrkeeda furuucdii lasoo sheegay ah ilaa fii ashyaaa waxyaaba un mooyaane axaduhaa midood ana arakcata aluulaa ragcada koowaad fiiha takbiirat lixraami baa ku jirto ragcada koowaad takbiirat lixraam bay leedahay wahiya ruknun waana rukni wahiya takbiiratulxiraamku rukn waa rukn ragcada labaad marka takbiiratulixraam ma laha iyada walaysa kadalika sidaadaasoo kale maahan ahaniyatu walaysa ahaaniyatu ragcada labaadna kadalika sidaadaasoo kale ma fainahu laa yukabiru ma kibaaranayo fii awalihaa awalkeeda hore oo kusoo kacaa keliya takbiirta allahu akbar labaad ma jirto wa inama takbiiratu alatii qablahaa takbiirada ka horeysa lirafci soo kor noqoshada un weyan min asujuudi laga soo kor noqonayo maca annahaa sunnatun iyadoo weliba lala qaba inay sunno tahay ragcada labaad adkaarteeda iyo ragcada koowaad meelahay ku kala duwanaayeenoo kuu sheega ragcada koowaad takbiiratulixraam ay leedahay midda labaad ma laha athaani tan labaad laa yushracu lama didayo ducaau listiftaaxi labaad markaa soo kacdo allahuma baacid beyni bayna khataayaaya iyo wajahtu wajhiiiyo ma dhehaysa ma arinaysa fi aaniyati midda labaad lama didayo bikhilaafi luulaa tan horese waa khilaafsan tahay oo midda hore marka allahu akbarta takbiiratul xaraamka xerato wajahtu wejhi wataa bilaabaysa iyo ducooyinka kale athaaliu meesha saddexaadii ku kala duwan yihiin qadamnaa waxaan soo hormarinay annahu yatacawadu inuu alla magangalaayo fi uulaa midda koowaad bilaa khilaafin khilaaf la-aan tan koowaad allaahu akbar waxaa akhrisay ducaa ulistiftaax acuudu billaahi min ashaytaani arajiim isticaada samaynay khilaaf ma lahayn wafi thaaniyati ragcada labaad acuudu billaahi ma ku celinaysaa khilaafun baa ku sugan al asaxu annahu yatacawadu waa magangelaya inuu ku celinayo magangalka sameynaya asax ah laakiin khilaafaa midda labaad ku jiro tan koowaadna wax khilaafa male meeshaana waa kuwala bedelayn alraabicu tan afraad almukhtaaru sida la doortay ana alqiraaata fi thaaniyati ana alqiraa'ata qiraa'ada fi thaaniyati ragcada labaad la akhrinayo takuunu waxay ahaanaysaa aqala mid ka yaraan badan min aluulatan hore wa fiihi alkhilaafu aladii qadamnaahu baana ku jira khilaafkii aan soo hormarinay wallaahu aclamu ayb meelahanna marka way ku kala bedelan yihiin ayb ragcadii labaad marka meeshaas uga baxay qunuudkiibuu gelayaa kabacdi adkaartiisa markaa kabacdina tashahudkii iyo waxyaabahaas ayuu gelayaa marka waa dheertaa talaalkan isaga joojinayna bilahi towfiiq sal allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbih